baabkii hore ee ka baxnay sharxiisii la qaado baabkii hore ee ka baxnaye sharxiisii iyo miaaladiisa iga soo qaado xaalatulwasli rada waxaa la yeelay saddex xaalay leedahay radu xaalatulwasl saddex xaalo ayaa la yaraynayaa sideed xaalona waa la weyneynayaa saddexda xaalo kolbu ka jarayso ma arkaysid afar bay hayso ma garanaysid iska fiir hadda waxaa la yarayn hadday hoos tabanto riixun iyo alfajri ood waslinay sidoo kale weyaan ama ay reebanto bacda kasrin asliyin mawsuulin biha walaysa bacdaha xarfu isticlaa fii kalimatin waaxida soo garamaysa waa inay kolkaa maaragta ay reebanto bacda kasrin kasra dabadeed kasradaaso asliya kasradaaso isku kelima ay jira maaragta uunan ka dambaynin xarfu isticla uunan ka dambaynin xarfu isticlaas isku kelima yihiin uunan ka dambaynin shantii eraybu bixinaysa ma garanaysid maalan ba kolkaa maaragta maxaad odhanaysaa ta shuruudda dhan laga helay maxay noqonaysaa maalanba fircawn ikfir lana soma shuruuddii oo dhan baa laga helay bay ku noqonaysa ikfir waraad way reebay bacda kasarteer bay reebantahay kasarada waa asliyo isku kelimay ku jiraan xarfi sicla kama dambeeyo licumuum qura ayaad u yaraynaysa xarfu isticla kolkaa ma aragta ka dambeey ka waran laakin tii laba kale kelima ay yihiin sida walaa tusacir khadaka oo kale fasbir sabran andir qawmaka ma la yarayn mise lama yaraynayo waa la yaraynhayaa ma saasa ha waa la yarayn oo soo ka afisticla ka dambeeya maa la weynay wardaarfisticla isku kelmaa see loo yarayn hadday isku kelima yihin mirsaadiya loo jeeda maala garan hadday isku kelima yihiinba eh? la weynayn lahaabay kolka la aragta ay ku noqonaysa ayib iskaga caf

oo sii odhan oo meesha ku rabaadin bay ku ama waxay reebantay caaridin oo mafsuuda in irtabtu irjic isku kelimahaasa maaha in irtabtumta maxay kala yihiin in iyo irtabtum ama waxyaalahaas kolkaa maaragtay lamid ah taa waa maaragtay kolkaa eh waa la weyninaha in irtabtum baad odhanaysaa ama waxay reebantay bacda kasrin asiliyin oo mafsuula ah, laakinti waa lakala fasliyey maalan ba maaragtay kolkaa tii hore irtabtum kasarosoo caad maahay tani waa asli laakintii waa mafsuulu sida rabbi rxamhumaa rabbika sida loo saaruma maa waa asli laakintii waa mafsuul mafsuulku ilaa wailaa wax ma dhimaya ku noqonaysaa ama waxay bacda kasrin asiliyin mawsuulin biha waa isku kelimo laakintii waa bacdaha carfu isticlaa waa kelimaadkii lixdaas soo maahay qirtaas mirsaad firqa ila bilmirsaad ayib intaas kalo shtaabel kolkaa ku baray kullu firqin oo kolkaa maaragtay wajin ku xidhiisan kaysi shantaa xaraf keliya ayaa kolkaa maaragtay ku noqonay halkaa iskaga caro intaa halkaa maxaa kugu imaaday wasligii sooma waktigaan gallo waxaa la yareeyaa saddex jeer baa la yareeyaa oo waxaa la weynaayaa eh, afar jeer baa la weynayaa saddexaa la yareeyaa hadday kasra ka horeyso sida maarata almaqaabir oo kale iyo hadday ya ka horeyso sida qadiir iyo dayiif oo kale iyo haddii uu ka horeeyo kolkaa ma aragta wuxuu ku noqonayaa saakin saakinkaasoo bacda kasratin ah saakinkaasoo he eh, bacda kasratin ah saakinkaasina xarfu isticlo ma ah hadduu xarfu isticlo yahay isaga maaragta wuxuu ku noqonayaa tadkiil bilaadah maalanba maxaa u miaala asixr xijir waad yaraynaysaa maxaad u yaraynaysaa liana sukuuna ka horeya sukuunka maxaa kasii horeeya hoosdhow dee hoosdhowaas isagoo la baashira oo kale ay noqotaa ayib waxaana siman saddexdaa jeer saddexdii xaraka hadday aad u xarakaysan taaqada kolkan u dambaysa maxaa siman kolabsaa ka horeysa kankana kasar kasii horeyso xarakada racda lama daegno ama ha dhownaato ama ha gunaato ama ha hoos dhamaato isku xugun bay kolkaa noqonaysa hadda kolka hoos dhaman waxbaa soo noqon doona sooma xusno waxbaa soo noqon doona oo dujeen buu noqon doona saakinku hadduu xarfu isticmaalyaha ka horan sida caynalqitdi oo kale ama misr oo kale ila saakinka maqsuurkii maaragtay iyo racdi kala dhex galay ayaa xarfu isticmaal noqday duwaje buu noqonaya duwaje hadduu yahay midkee rajaxan alqitdina waxaa rajaxan aqiiqa misrana rajaxan tafhiimka oo isagoo weligii wasliga la raaciyo ayaa rajaxlanaysa lianna misra waa la weyneynaya xaalatu wasl waa la yeeranayaba kolka ay noqonaysa iskaga cad waxaa la weyneynayaa haddii ay racdan ka horaysa kordhow ama uu ka horeeyo godaal ama uu ka horeeyo saakin kordhow kasii horeeyo ama uu ka horeeyo maaragtay saakin godaalow kasii horeeya ku noqonaysa afartaasuna waxaa siman hadday racdu ama kor dhaban tahay ama ay godan tahay way ku sinaanaysaa maalna maxaa mitaal an yucamar wakasafa alqamar ma isma arkaysid alayhum waa la weyninayaaba kolkaa ma aragtay ku noqonsa dalika alamr waqud amr soma arkaysid waa maxay walaa yuriikum lcusra alcusra rada maxaa ka horeeya saakin saakinka maxaa kasii horeeya dal baa kasii horeeya waqudiya alamru rada maxaa ka horeeya saakin saakinka maxaa kasii horeeya kor baa kasii horeya soma labadaa kale oo khasafa alqamar maxaa ka horeeyey adii nafteeda ka horeysay alcumru maxaa iyo damadii nafteeda horeysay afartaa suuraba waa la weyninaya kolkaa ku noqonaysa kolka ay ka qaban tahay ka waran rada maxaa ka horeeya rada ama kordholaiyo ama godaalba ka horeeya laakiin iyadaa hoos baadhae iyadaa hoos baltaa ka warran idan markay radu maksuuro tahay aftan xaal laba wejba yeelanhaysaa laba wej yeelanhaysaa suurada aan markuugu celiyay si aan ku fahmo radii harakado radu hadday kooban tahay bidaata ama ay gudan tahay waa lama sooma waxaan fiirinhaynaa xarakada horeysa xarakada ka horeystay noqoto gudal ama kordhow ama sukuun ka horeeyo sukuunka u kasii hor gudaal ama kordhow afartaasuna waa la weyneynaya afartaasuna waa la weyneynaya kolkee weyneyn waa markay raw ama gudan tahay bidaatiha ah ama kordhanta sax waxaad warantaa afarta hadday ka horeeya laakiin icraas labanta maxaa ka horeeya gudaal laakinti waa hoos maxaa ka horeeya korow laakinti way hoos maxaa ka horeeya sukuun laakinti sukuun kasii horeeya kordhow maxaa ka horeeya sukuun laakinti sukuunka maxaa ka horeeya gudaal laakinti afarta suurada iyadu may xarakaysan tahay hoos dhow bay noqon labadood midkee rajaxan tafkiimkaa rajaxnaanaya allaahumma erayada mooye erayada kuwe wuxuu kolka odhayaa yasri iyo mudur labadaa eray iyo ayuu kolkaa maaragt kuu noqonaya kullina sheekha ayaa miikaan kuu dhigahaya wixii kolkaa maaragtee room ahaana wasliga oo ka weeyaan baan nidhi halkaa inoogu jiro allahu aclaa waclam alxamdu lilah